asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa arbaco sideeda bisha labaad febraayo sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaal markale halkaasi ka qaraxay saakii ciidamada maamulka somalilan iyo dadka shacabka ayuu u dhexeeyaa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya waan eegi doonaa mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hashay dhinaca kalena qaramada mudub waxay dalbatay in baaritaan lagu sameeyo dadkii halkaasi lagu dilay waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa saaxiib yaal warar ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya ee dalka talyaaniga qodobadaas ayaa ku faahfaahin doonaa barnaamijka saaxiib meel kusoo dhawaada mar kale sun walaaqday oo cunay jikiisi kukagoyey warano

weydiistay bh warbixinta aan kaga gudubno hogaanta sugaaneed barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan raac barnaamijka aad kusoo maqashanaya inoo soo socda waxaas ku bilaabeynaa xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa saaki laga soo wariyay dagaal markaa dib ugu qarxa halkaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo dadka shacabka ah ee is-abaabulay dagaalkan ayaa wuxuu noqonayaa saaki dib ugu qarxay maalinkii saddexaad iyadoona labadii maalmood ay ka horreysan dagaalada ay sababeen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dad badan oo dadka shacabka ka mid ah ayaa waxyeelo ay kasoo gaareen oo dhaawac dhimasho ah isbitaalada magaaladaasi ee dadka dhaawacyada loo daabulayaa dagaalka saaka dib ugu qorxay ilaa hadda lama hayo faahfaahinta rasmiga ee ku aadan khasaaraha uu geystay iyo dhinacyada wax soo kala gaaray balse wararka anila waxay sheegayaan in dhinacyadu weli ay dagaalamayaan mid waan waan rasmi ah oo ku aadan in dagaaladaasi la qaboojiyo inkastoo baaqi kala duwan ay soo tarayaan oo ku aadan in xaaladda la qaboojiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay ka hadlayay arrimahaas waxa uu sheegay in dadka shacabka ee magaaladaas la ascaanood ay rabitaankooda markaas ay muhiim ay tahay in la dhageysto sidoo kale beesha caalamka ayaa iyadana ka hashay oo ku baaqday in si deg dega ah loo joojiyo xaalada dagaal ee magaaladaasi ka taagan dhinaca kale ergeyga qaramada midoobey ee xuquuqda aadanaha eh, volker tug ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliyeed in ay baaritaan madax banan oo wax ku ool ay ku sameeyaan eh, dadkii halkaasi lagu dilay dagaalkaas oo qarxay isniinta ayaa waxaa ilaa hadda la xaqiijinayaa eh, dhimasho badan oo dad ah inay halkaa waxaa la xaqiijinayaa dad badan inay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kaleete waxaa qarmada midoobey ay eh, hadalkeeda uu kusoo aadayaa hadalka qarmada midoobey ee kasoo baxay ayaa ah mid biisaan eh, culus wuxuuna imaanaya iyadoo ciidamada somalilan hore loogu eedeeyey inay shacab ay ku dileen eh, gudaha magaaladaas laascanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kale haddii aan eegno wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu sheegay in maamulka somalilan wixii halkaa ka dhaca mas-uuliyaddeeda ay leeyihiin uu hogaamiyey muse bihi cabdi abuud waxa uu sheegay in rabitaanka dadka shacabka ay muhiim tahay ina dhegeysto sidoo kalena wax halkaa ka dhacay yihiin xasuuq dadka shacabka lagula kacay ka dhacay eh, laascaano eh, sool waa arin eh, runtii mudan in la cambaareeyo dadka masaakiinta ahoo aan hubaysnaynoo la laayay guryahoodii madaaficda lala dhacay waxaan ku bilaabaynaa inaan u tacsiyeyno dadkii halkaa ku dhintay allah u naxariisto tiro ka badan soddon iyo shan ayaa la sheegayaa dadka dhintay oy ku jiraan famili dhan oo ilmo caruura iyo hooyadood maaragtay ah oo gurigoodii lagu dumiyey marka waxaasi waa fadeexo waa dembi weyn wax maanta looga fadhiyey dad soomaaliyeedoo mas-uuliyad sheeganaya ma aha marka dadkii halkaa ku dhintay allah naxariisto inta dhaawacana allaha oo la layiri waa in badan allaha u fududeeyo anagu aniga waxay ila tahay in ummadda soomaaliyeed iyo qof kastoo damiir leh meelay joogaanba ama xamar ha joogeen ama hmm. kismaayo ha joogeen ama baydhaba ha joogeen ama beledweyne ha joogeen ama boosaaso ha joogeen ama berbere ha joogeen ama boorama ha joogeen inay tahay inay eh, eh, ayna tahay in la joojiyo eh, lama khasbi karo dad doonaya inay gobolkooda iyo degmadooda iyo dalkooda ay ka taliyaan lama khasbi karo marka colaada colaadun bay sii dhalinaysaa iyo nacayb oo ay tahay soomaaliya inay ka gudubto marka waxaan ku talin lahayn soo jeedin lahayn in eh, arintaas la joojiyo dadkaas soomaaliyeed eh, xasuuqa laga daayo balse in dadkii dembigaa galay eh, accountable ay u noqdaan ama lala xisaabtamo labadaas maamul waxaa looga baahan yahay inay maqlaan talada dadka reer sool iyo sanaag reer laasacaano mm. reer sool iyo sanaag iyo cayn waxay iyaga ay goostaan oo ay isimadooda iyo aqoon-yahankooda iyo cuqaashooda iyo nabaddoonadooda iyo eh, dadkooda dadweynahooda ay isku raacaan mm-hmm. inay aqbalaan weye laakiin waa muhiim in aynu sheegno inaan eh, puntland aysan ciidamo ka joogin eh, maxaa la yihahdaa laascaano aysan dagaal ka wadin laakiin dadka hadda maxaa caano ku dhimanaya maanta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cabdi ayuu ka ah saaxiibyaal wararka laascaanood marba marba kasii dambeysa waa isoo tarayeen xaaladuhu oo waxaa kasoo kordhaya marbo hadallo iyo sidoo kaleente warar ku saabsan xaaladda sidai hadba ay isku bedesho wixii kusoo kordhana wararkeena barnaamijyada kale ee soo aadan ayaan idkugu soo gudbi doonaa hadduu eebah raali ka noqdo barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmi ay gu degeysanaysaan saaxiibyaal qabiga gabagaba barnaamijka ayaana sidoo kale saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu gaaray dalka talyaaniga halkaas ay ugu bilaabatay booqasho rasmi ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka dalalka soomaaliya iyo talyaaniga ka dhexeeya madaxweynaha oo martiqaad ka helay madaxda dalkaas talyaaniga ayaa kulmo kala duwan la qaadan doonaa wasaaraha iyo iyo madaxweynaha wadankaas dhinacyada ayaana ka wada hadli doonaa arrimaha la xiriira xiriirka labada dal ee soo jireenka ay iyo sidii markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladiisa taageero uga lahaa dagaalka uu kula jiro kooxda al-shabaab haatanna kusoo dhawaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray darbaa la jabiyey la isku dilayo wixii duqoobay miyaan la day war waxaad ka tagtay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray maan dadaalno oonku dayanno maan dadaalno oonku dayanno dunidii waynaga tagtee jiri jiray haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u maray inaan dadaalno oo ku dayano wehay dadkii baan nala kasayn aryaadhaha nabad allaha keeno soomaalidana allaha garansiiya inaan dagaal faa'iido lahayn samigay cabdulla waxa uu yidhi how dagaalama duugaashaade dhebka biya lagu dansha dagaalama duugaashaade dhebka war cabdilla waxaa kaloo la yidhi dalka nabad in loo wada degiya daawadaa wacan dowladnimo la wada leeyahoo daacadaa wacan damac waalan waa wixii nahoday dayrihii hore maatada dagaalka uga tura nolosha doonaysa wareedha kalamaanay abwaangeesoo cabdicaga yaraata kor wuxuu yidhi dabka baxaya daaraha gubtiya dagaalka qayqaamay ragga duurka lagu laayay iyo dumarka oo yaay dab inaan la kala qaadan baa loo dan leeyahay docda naga bannaan maalintan xaylad diridhayn muslim wou dareen gaalna waa darajadii ducadiisii ah. tan waxaan awoodnaana waa inaan ducaynaaye ah. allow kala dabyaase islaam diriray weeyaan dawaydawa caafimaadey ah. darman qurux lagu marimay darinka naftayda kiciyay warinan miyidhkaagu joogin sidaad dabka u shidaysaan ka arkaaye dagaal nabad baa ka roon warna miya waliba leeray bushukulal baahaa ka roon baahana dheregaa ka roon bilaayina nebada ka roon nebadaanaas la nuugale nebadaanaas la nuug tuuga leh war waxaa kaloo la yidhi naartiyo jinnada ee eebbahay midaba waa nuuce eh. nabadiyo colaadduna macnaha ugu noqonaya kalamaanay waxa uu yidhi waxaan xasuustaa geerida hooyaday aabba wuxuu u socday dagaalbeeleed hooyana aad ayay u xanuunsanayd subaxii uu baxayay hooyo waxay ku tidhi maxamedow ha iga tegin aad baan u xanuunsanaho waad ii jeeddaa wax biyo isiinaayana ma lahan wiilkeena yarna cid ogaanaysa ma leh aabbana wuxuu ku jawaabay maya ka maharaya qabiilkayga oo duullahan ah ee adiga iyo wiilka allah idiin garab galo saddex beri ayaan kor fadhiyey hooyaday oo dhimatay mana kala ogayn inay nooshahay iyo inay geeriyootay midna sababtoo ah hooye waxay ka dhalatay qoyska aabbahay ku duulaayey sidaasi awgeedna meesha aan deganin way ka hayb soconneed oo ma jirin cid soo booqatay xanuunkeeda dhowr beri kadibna tuuladii waxaa la keenay aabbahay meydkiisa war labadaba allah u naxariista wiilka rajaga iyo agoonka noqdana allaha kori buriye ah. dagaal sokeeye wax kaleoo laga macaashoon intaas ahayn ah. anigu ma ogi kugu dhimayey ka dhimay dhan kastaba waa ani war waxaan karoon maqli jiray ah. dhudhunkaadi goysa u dhantaalankaage labadeennu dhuuniyo moqor baan ka dhiganne waar waxaad ka tagtay dhaandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay dhaandhaan haddaad tahay adna dhoohanaan aryadhaha waxaad dhammaantiin ka tagteen dhulkan kala fogaadiyo labadeenna kala dheer yeesu soo dhoweeya abdulo adiil waliba ku tabtay dhulka qodaa hoos udhaadha'a aynu dheragne waradna waxaa ka tagtay waa shay macaanee cuna malaa'iga war aan koolkaan ku xasuustae waxaan maqli jiray qabyaalada wa lagu culuba qabyaalada wa lagu curyaama cilad weeye baaso waaba cadow la necab yahay war waxaan anna maqli jiray ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu alaaba aan isqaadan karinon weligood isqabaanay warkalgacalo waxaad ka tagtay waqori dabliya gaaso haddii aan la kala qarin iyagay iyaga isqarxinaye arya adiguna waxaad ka tagta intaad ka qabataan way midnimada quweeyo war anugu walaala isdilaya waxaan dhihilaa ehel wada dhashiyo dad walaala tihin iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada

war kalemaanay war ma haysiine ma ruushkaa soo farageliyey dagaalkii laascaanood ma maraykan baa ka daba yimi war majidaadkii baa la xidhay xalay kadibaa warna cid soo dalxiisiya wafdi soo dagaa jira wargooyin ma sharcigii hayadda nabasugidda baarlamaanku baasgareeye al-shabaab cambaareeyey war cid kastoo wax ambaaraynaysa haddaa aragtiin tabar baa warun sheegtay mar bay afgobaadsi tahay waan ku daba jirnaa haddaad maqashidna xog la'aan baa sababtay ama waan loo socan war ma haysiine golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis militari oo imaaraadka lala galay kii somalilan ay la galeen siduu ka yahay in adeero maxaa ku qornaa war waxba laydinma sheegi kara dad falanna waa tihiin ayaantan reer laasaxaanood waxay dhahayeen dowladda dhexe mowqifkeeda ha caddayso war madaxweynuhu mar hore mowqifkiisa caddeeyey wuxuuna yidhi soomaalidu hal cado way leedahay waana shabaab meel dhexoo la istaagana ma jirto war ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaayo cad weeyaan war wallaweynay qaranka somalilan hinhinnidiinna ma aqbalaye kii naga jiraan ka jirnaa kii nala jiraan la jirnaa waryaa tanoo kala arkay war maydinka aamusnaa war naga dhegaysta mowqafka dowladda wasiirka arrimaha gudaha u hadlayna wuxuu yidhi mowqafka dowladda soomaaliya waa cad yahay waana in la ilaaliyo midnimada soomaaliya waxaanna taageeraynaa oo soo dhowaynaynaa go'aanka shacabka laascaanood waxaanna ku talinaynaa dagaalkaas in lagu dhammeeyo wadahadal iyo isafgarad waxaanna aqoonsannahay ehel walaala ah oo aan ishurayn inay yihiin labada dhinac dagaalkaas inuu sii socdo ama dagaal awood lagu raadiyana waa ka digaynaa war wasiiraad ka hadlaysaayo madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aad ayaan uga xunnahay dagaalka ka dhacay laascaanood waana dagaal siyaasadeed siyaasadana qoray laguma xalliyee wadahadal baa lagu xalliyaa sababtoo ah ciddaad kala aragti duwan tihiin xabad isku fahmi maysaan laakiin wadahadalkaa la isku fahmaa war madaxweyne xasan sheekh kelmad xaqiiqaayo qofkii wax garta damqaysuu yidhi waxayna ahayd shaki igagama jiro ehelka dagaalamaya inay heshiin doonaan marka hadhow markuu dadomaado halkaan heshiin lahayn oo xabaalo korkood xabadka isku gelin lahayn hadda inta goorgoortahayo dadku nool yihiin aan heshiinna walaalayaal aan iswe heshanno aan wadajirno miyau yidhi laba aabba wada dhalay iyo ehel walaala arrintii timaadana isla kaashanayo warnamiye weliba leeray walaal dagaalami hool yaraayan waan hoal badiyaayan marka wali kale erfaday ana daataybaa dabadood la qabay dabadood la qabay war madaxweynuhu arrinta sool keliya kama hadlina macad nugaal buu ka hadlay wuxuu yidhi ma twitarku ku soo qoray wuxuu yidhi odayaasha dhaqanka iyo madaxda puntland waxaan ka codsanayaa inay xalliyaan shaqaaqooyinka ka jira garowe dadkana waa in loogu taliyaa sida ay raalli ku yihiin war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi carya ah. ciilma fiicniyo bulshoy camal la kaydshaay ah. carun layska daadshay dhashaa ciifa dohoneede ah. ceebna kama baxaan duul colaadu caadadoo tahay cad walaalkii ruuxii jaraa wou cidloon yahay caana daatay dabadoodu waa cayma uun qabo e iscafiya cashiiraa tihiin oda carruurtiis war nimanyahow waxaan la yaabanahay shaqaaqooyinka socda ma shabaab baa loogu danaynayaa horta adinkuna haddaad dowladda federaalka tihiin shabaab bay idinkaga dhigta war wasiirka amniga kenya wuxuu yidhi soomaaliya shabaabkii ka soo soo yaacay raba kenya inay soo galaan waxaana diyaar u nahay inaan ka tagno qaar badanna waan fashilinay oo shirqoolkoodii waan qabanay soomaaliyana waan ku faraxsannahay sida ay u cayriyeen waana ku garab istaagaynaa weliba kollay carabta walwalka ugu badanee haaya cashada waaye aniguba haddaan shidaal haysta wax kale kama fakereen war soomaalilan meelbinaanka ah, waa shidaalka halni badlahaayana isku duugayna naw waar maxaan kaa galay adiga fargeli shisheeye miya waar waynu sarxinaynaa soomaalidu iyadaa masiibada raadsi haysoo cidu kama celi kartee midaan bini'aadan sababinaa ka dhacday wadanka turkiga dhulkiyaana la gariiraa la yidhi gobol arda soomaaliyeed jaamacad ka dhigatowna ka dhacaa la yidhi aan magaciisa ma aqaane hadda muslimkii ku dhinta allaha u naxariisto kuwii ku dhaawacmana allaha u boogadhayo dhallinyaradii soomaaliyeedna allaha soo sahlo war dhulgariirka waxaa la yidhi ilaa suuriya wisaystaa ilaa giriigana waa laga dareemaa la yidhi tirada dhimashadoo la aaminsanya inay labaatan kun gaarayso hadda lix kunaa la xaqiijiyaa la yidhi dee soomaalida xabadda iyo fidnada daaya laga waayey ah. waana waa ugu filan tahay in daqiiqad ilaahay wada rogi karo war madaxweynaha turkiga erdogan oo ilmaynaya wuxuu ku dhawaaqay ah. saddex bilood oo xaalad degdeg ah war kalamaanay soomaalidu hadday wax garato ah. dhulgariirka turkiga ka dhacay daadadkii ku soo rogmaday baakistaan waa tusaale cad waano iyo cabriqaadashana waa ku filan tahay waana muslimiin aan dhiiggooda bannaysan waxa waxaasi ku dhacayaan marka ilaahay waa noo dulqaatay ha la joogo war arrimaha adduunka ka socda markaan arkay soomaalida aniga waxaan dhihi lahaa wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta kulmi doona sidaas nabadgelyo